alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu على muxamedi وعلى آل محمد wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan clayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aal baa waxay odhanaysaa u ruux soo qoray ma u bannaan tahay qofka muslimka ah inuu markaa umuurahan saddexda ah garashada allah uu garanaayo nebigiisana moxamed sala allahu alayh wasalam uu aqoonsanaayo diinka islaamkana uu aqoonsanayo oo garanaayo inuu marka taqliid markaa ku qaato oo ku yacni marka ictiqaadiya ma u bannaanta marka ruuxaan cilmiga lahayn ee ashyaada marka waxaa sidii loogu sheegay u rumeeyaa muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay marka la sheegaayo la odhanaayo waa inuu cilmi u yeeshaa sharti maaha tafsiil inuu u yaqaanaa shardi maaha shardina ma aha inuu nusuusta akhrin karaa waayo dadku waxay u qaybsamaan culamo iyo caamo ayay u qaybsamaan dadaan dalabatulcilmiba ahayn baa jira oo majoritiga muslimiinta ah oo iyagu markaa waxa weeye wixii ay sharci ahaan markaa loo baray yacni sideeda u qaadanaya u ictiqaadinaya uguna camal falaya laakiin iyagu markaaan adilada akhrin karin lama odhanaayo iimaankooda asixi maayo la odhan maayo ictiqaad jaasima hadday kula yimaadaan ashyaadaa markaa loo sheegay oo ay ogaadeen diinkii rasuulka sala allahu alayh wasalam inay ka mid tahayna hadday caqiideeyaan oo ku camal falaan ictiqaadan wa camalan waa ku badbaadayaan marka allah uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah yacni ijmaalan markaa ruuxu inuu u garanaayo ayaa markaa asalka ku filan yacni ictiqaadka markaa asalka uu ictiqaadinayo yacni waxaa ku filan cilmi ijmaali ah oo uu garanaayo ilaaha xaq lagu caabudaa inuu allah oo keliya yahay cibaado oo dhanna allah inuu xaq leeyahay cid kale in la caabudana aynay bannaanayn taas yadaa waa inuu aqoonsadaa allahna waa inuu markaa waxaga gartaa marka waxa weeye cala kulli xaal cilmi tafsiiliya ma aha inay markaa shardi tahay ee yakfiihi lijmaal ijmaalka ku filan nusuusta inuu sardin karo akhrin karaana shardi ma aha shardi ma aha taqliidkana waxaa la yidhahdaa shayga marka la aqbalo oo la qaato biduuni daliil laakiin markuu ruuxu og yahay adille inuu leeyahay oo waxa weeye qur'aankiiyo xadiiskuba sheegeen oo nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ama shayguba uu yahay macluum min addiin bidaruura yacni ictiqaadka la ictiqaadinayo taqliid lagu sheegi maayo taqliid waa maxay waa qabuulu man laysa qowluhu e, xujatan bigayri macrifatin lidaliili cidan qowlkiisu xujo ahayn in la aqbalaa la yidhaahdaa e, iyadoo markaa wax daliila aan loo ogayn oo loo garanayn laakiin haddii la ogsoon yahay yacni qur'aanka iyo xadiiskaba arrinkaasi inuu ku sugan yahay ama macluum min addiin bidaruura yahay yacni markaa sidaa ruuxu aqoonsado oo garanaayo sidaana markaa ku caqiideeyo ama ku camal falo yacni markaa taqliid inuu ku camalfalay ma noqonayso iimaankiisuna waa asaxayaa waana ku badbaadayaa tafsiilka inuu sii bartaa waa kamaal way fiican tahay waana shay marka waxa weeye markaa loo baahan yahay in lala yimaado si mufasala marka inuu barto marka kamaalkaas ciddii weydaa lama odhanayo iimaankoodu asixi maayo la odhan maayo laakiin ictiqaad jaazima waa inu la yimaadaa oo yaqiini ah waa inu markaa la yimaadaa ah, su'aaluhu kolley haddii darsiga ayna khusayn ah, mawdicyo kale ay ansab ku yihiin waayo wakhtigu aynagu yaryahay saas aawadeed wakhtigu ma aqbalaayo yacni maqaamu as'ila laakiin wixii darsiga fahamkiisa ka qayb qaadanaya ee iyadu markaa loo baahan yahay ama waxaynu sheegno ishkaal galay ama wax la mid ah, ama shay ku tacalluqa taasoo kale waa suurtoobi kartaa wuxuu yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ma la odhan karaa dad ayaa eh, sheegtaa inay ogaadeen waxa uurka ku jira bimacnaa uurka waxa ku jira ma la ogaan karaa buu muraadkiisa u dhacaya waxa uurka ku jira waxay ka mid yihiin umuraha haybigaa bay ka mid yihiin marka inuu noqon doono dhicis iyo inuu dhammays noqon doono iyo sida uu noqon doono iyo waxa uu la kulmi doono iyo nooca uu yahay marka hore mid la garanayo ma aha oo dadku ay garanayaan laakiin marka eh, laga dhigo yacni labya dhadig oo malaggii uu yidhaahdo rabbi adakarun am untha rabbigayow ma lab baan ka dhigaa mise dhadig oo la yidhaahdo ama markaa lab ka dhig ama dhadig ka dhig markaa dabadeed qaybkii mutlaq ahaa waa ka baxay oo malagguba waa ogaaday qaybkii mutlaq ahaa waa ka baxay malagguna marka waxa wayan uu qoro yani markaa yu'maru bikatbi arbaci kalimaat bikatbi risqihi wa ajalihi yani waxa weye risqiisa iyo ajalkiisa iyo camalkiisa waxaaba wuu qorayaa marka calaa kulli xaal yacni tan ku saabsan marka labyo dhadig nooca uu yahay hadda waxaa jirta aalaad marka waxa hooyada uurkeeda lagu eegaayo oo ay dhici karto dhakhtarku inuu arko yacni markaa xubinta yacni markaa lab ama dhadig xubinta taranka arki karo marka aaladda noocaasoo oo waa wax lagu ogaan karo marka waxa weeye laga dhigo lab ama dhadig dabadeed lagu ogaan karo laakiin waxa weeye yacni haddii aan aaladdaa lagu ogaan miduu iska garan kara marka waxa ma aha marka waxay noqonaysaa yacni qaybkii nisbiga ahaa ayay marka waxa soo gelaysaa haddii marka waxa weeye cid markaa aalad ku ogaatay ama ku aragtay ama wax la midi ay jirto yacni waxa weye kama baxayso baabkii aynu sheegnay markaa kama baxayso oo qaybku wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo nisbi yani hadda waxa weeye waxa markaa gidaarkan dabadiisa ku sugan iyo waxa jooga iyo waxay ku hadlayaan inaguma ogin laakiin qofka joogaa dee waa arkayaa waxay ku hadlayaanna waa maqlayaa hakada guryahan waxaa ku jira markaysa waxba ma ogin laakiin qofka jooga markaa nisbadiisa hayb uma aha innaga laakiin nisbadeenna hayb bay inoo tahay hayb ayay inoo tahay haybka nisbigiina waa jiraa hayb baa lagu itlaaqa ya yacni waatuu allah yidhi falama khara tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi alcadaabi almuhiin yacni haybkaa la sheegayana wuxuu ahaa mowtu sulaymaan sulaymaanna dhimashada u dhintay waa min alghaybi nisbi haybka nisbigaa bay markaa ka mid tahay marka calaa kulli xaal waxyaalaha caynkaasa ee markaysa waxaan yacni lagu ogaan karo aalaad lagu ogaan karo markuu xasilay dabadeed waxay markaa tahay mid waxaweeye aan ka hor imanayn qaacidadii marka aan ka hor imanayn aynu soo sheegnay qaacidada ku saabsan cilmulghaybka allah baa la gaara yacni kama hor imanaayo marka taana saas yadaa weeyaan waxaynu ku soo jirray kitaabkii salaasatul usuul ayaynu ku soo jirray waxaa inoogu dambeeyey masalada labaad ahaaniyatu ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu fii cibaadatihi laa malakun muqarabun walaa nabiyun mursal musanifku waxau yidhi raximah ullah masalada labaad waxay tahay ana allaha laa yardaa allah kama raalli aha an yushraka macahu in lala wadaajiyo axadun cidnaba fii cibaadatii cibaadada isaga la caabudaayo cid in lala wadaajiyo oo shuraako lagala yeelo oo lala caabudo allah raalli kama aha laa malakun muqarabun walaa nabiyun mursal malak xagga allah loo dhoweeyey iyo nebi lasoo diray toonna in lala wadaajiyo oo lala caabudo ilaahay raalli kama aha waayo cibaadadu waa xaq khaasa oo ilaahay u gaara oo allaha la keliyoobay oo cid la wadaagta aynay jirin cid in lala wadaajiyaana aynay bannaanayn waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allahu yidhi wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada wa anna almasaajida waxaa kaloo lay waxyooday in masaajiddu lilaahi allah u sugnaatay meelaha lagu sujuudaa allah bay u sugnaadeen falaa tadcuu maca allaahi axada falaa tadcuu ha baryinu ha caabudina maca allaahi allah la jirkiisa axadan cidnaba ha caabudina ama ha baryina ducaa cibaada aw ducaa mas'ala hadday ducaa cibaada a ah tahay iyo hadday tahay duca barya ah hadday tahay midnaba masaajidda culammadu waxay ku fasiraan tafaasiir kala duwan bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen almasaajid in looga jeedo arladoo dhan waayo arladoo dhan masaajid bay inoo tahay waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu khasaa'istiisa ka warramaayey wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura waxaa layga yeelay arladoo dhan masjid meel lagu tukado oo lagu sujuudo oo lagu tukadaa layga yeelay wa tahuuran iyo wax lagu tahaaro qaato ayaa layga yeelay bimacnaa qofku hadduu biyo waayo ama biyihii isticmaali kari waayo waa gaggabaysanayaa ciidda ayuu markaa ku gagabaysanayaa ku boodhaysanayaa taas ayaa maqaamkii biyaha yacni isu taagaysa marka waa tahaara weeye yacni markaa weeye arladana meel walba waa ku tukanayaa meel walba waa ku tukanayaa meeshii wax caaridi u diideen taasi waxay noqonaysaa shaygaa caaridka u diidaa ka reebay haddii makaanku marka uu yahay makaan markaa nijaasa hadduu yahay ama marka uu yahay suuli hadduu yahay ama hadduu yahay xabaalo hadduu yahay ama hadduu yahay masjidu diraar hadduu yahay kullu daalika waa umuur caarida waa umuur soo darriday laakiin asalku muxuu ahaa arladoo dhani inay tahay masjid makaan lagu tukado inay markaa tahay ayaa markaa asalku markaa u ahaa marka arladu waxa weeye allah bay u sugnaatay allah baa abuurtay falaa tadcu maca allaahi axada allah la jidhkiisa cid kale ha ku caabudina oo waxa weeye kaannahu in la leeyahay haddaad doonayso cid kale inaad caabuddo ilaahay arladiisa uga dhaqaaq yacni arladiisa uga dhaqaaq yacni markaa waxa weeye arladoo dhan allah baa iska le siduu keligii u leeyahay keligii u caabud oo cibaadada u keli yeel yacni markaa sidaas waa lagu fasiray weji labaad waxay tahay waa in la yidhahdo almasaajid waxaa loo jeedaa yacni acdaa'u sujuud yacni xubnaha laga sujuudaa laga tilmaamaya oo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray inaan ka sujuudo toddoba lafood inaan ka sujuudo waa toddoba marka waxaan yani markaa yani cudwi ama xubnood weeye toddobadaasi waxay yihiin wejiga jabhada in la dhigo ilaa sanka in lala dhigo yani markaa xadiisku waa tilmaamaya waa ashaara ilaa anfi iyo labada markaa gacmood yani labada baabaco iyo waxa weeye labada ruug iyo labada adin caaradooda oo waxa weeye faraha markaa la dhigayo waxaanay tahay weliba faraha in loo jeediyo siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam sunnadiisu ay ahayd xagga qiblada in loo jeediyo weeye oo marka waxa weeye faraha addimada aan xagga ciddiyaha loo dhigin ama xagga markaa dhabarka aan loo dhigin laakiin xaggay u cad yihiin loo dhigo oo faraha addimadu ay u jeedaan xagga qiblada ay u jeedaan xagga qiblada ay u jeedaan marka acdaada ama xubnahaasi laga sujuudaa allah bay u sugnaadeen ee markaa allaha cid kale ha kula caabudin oo cid kale ha yacni markaa ilaahay cibaadada hawla iman ee isaga u gaar taana waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasira in laga tilmaamaayo masaajidda makhsuuskee gaarka ee buyuutullaahi ah oo waxay gaaladii ahaan jireen kaniisadahooda iyo biyaca iyo sawaamicda inay markaa waxa allah iyo cid kale ku wada caabudaan markaasaa waxaa la tilmaamayaa la odhanayaa yacni sidaa gaaladu yacni yuhuudda iyo nasaaradu shirka ay ugula imanayaan meelaha cibaadada loo gaar yeelay oo allah iyo cid kale ay ugu wada caabudayaan idinku allah iyo cid kale ha wada caabudine allah keligii caabuda oo cibaadada u keliyeeya calaa kulli xaal kullu dalik waxaa laga qaadanaya falaa tadcu maca allaahi axada cibaadada allah kayrkii la caabudaayo in la diidaayo ayaa laga qaadanaya nusuuso badan oo kalena mawduuca waa tilmaamayaan oo ay sheegayaan ilaahay cibaadada in lagu koobo qaar ka midana shalay waa tilmaanay yacni markuu allah yidhi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah id jaa'athum alrusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah allah mooye cid kale ha caabudina oo cibaadada allah u keliyeeya taasna waxay la macno tahay laa ilaaha ila allaahu bay la macno tahay laa ilaaha ila allaahu ayay la macno tahay waa asalkii nebiyadoo dhan lala soo diray allah wuxuu yidhi wmaa arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana faacbuduun marka rasuul kastaba waxaa lala soo diray laa ilaaha ila allah ayaa lala soo diray sidoo aayadda kaleba allah u yidhi walaqad bacasna fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut allahna caabuda taaguutka cibaadadiisana ka fogaada sidoo allah marka uu yidhi marka an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxay la macno tahay laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay laa ilaaha ila allaahu ayay la macno tahay nusuuso badanoo mawduuca sheegaya ayaa jira ilaahay kufri inaanu ka raalli ahayna nusuusta waa inoogu sheegay allah wuxuu yidhi in takfuruu faina allaha ghaniyun cankum walaa yardaa licibaadihi alkufr yacni haddaad gaalowdaan yacni ilaahay waxba yeeli maysaanoo ilaahay hani buu ka yahay khalaa'iqdaba hani buu idinka yahay idinma baahna walaa yardaa licibaadihi alkufr addoommadiisana ilaahay ugama raalli aha gaalnimo ugama raalli aha gaalnimada kama raalli aha mana jecla wa in tashkuruu yardahu lakum haddii markaa ilaahay u shukri naqdaan allah shukriga raalli ayuu ka yahay oo raalli ayuu ka noqonayaa oo inaad shukri la timaadaan raalli buu idinka noqonayaa wuxuu kaloo allah yidhi fain tardaw canhum faina allaha laa yardaa can alqawmi alfaasiqiin haddaa ka raalli noqotaan markaa munaafiqiinta yacni allah markaa kama raalli ahaa duulka faasiqiinta kama raalli ahaa marka waxa weeye qofka muuminkiina waa inaanu ka raalli noqon kufriga iyo kaafiriinta iyo munaafiqiinta waa inaanu ka raalli noqone waa inuu necbaadaa oo waxa weeye jacaylkiisa iyo nacaybkiisu waa inuu markaa waxa weeye raacaa jacaylka ilaahay iyo nacaybka ilaahay cidduu ilaahay necab yahay waa inuu necbaadaa cidduu allah jecel yahayna waa inuu jeclaadaa awthaqu cura aliimaan alxubbu fi illaahi waalbugdu fi illaah guntimaha iimaanka waxa ugu adag alxubbu fi illaah sida xadiis ku soo aroortay in ilaahay dartii wax loo jeclaado oo cidda taacadiisa ku wanaagsan la jeclaado waalbugdu fi illaah iyo in allah dartii wax loo naco oo cidda taacada ilaahay ku xun la naco oo gaalada iyo munaafiqiinta la naco oo la necbaado ciddii marka waxa weeye yacni xun in la nacaa waxay soo gelaysaa min kamaali aliimaan iimaanka dhammaystirankiisay markaa soo gelaysa waa yahay marka waxa weeye in waxa weeye la necbaado cidduu allah necab yahay iimaankii bay ka mid tahay cidduu allah jecel yahayna la jeclaado waayo ka cid jeceli cidduu jecel yahay cidday jeceshahayna waa inuu jeclaadaa cidday necab tahayna uu necbaadaa jacaylkiisa iyo nacaybkiisaba waa inuu taabicu noqdaa cidduu jecel yahay ciddaas cidda uu jecel yahay waxay jeceshahay iyo waxay necab tahayba marka allah iimaanka iyo camalka saalixuu jecel yahay ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaadana yani waxa weye waa in la jeclaada waayo allah baa jecel allah baa jecel waxaa loo jeclaanaya ilaahay dartii baa loo jeclaanaya ilaahay dartii ayaa markaa loo jeclaanaya asaalisatu masalada saddexaad أن man ataaca alrasuula wawaxad allaha laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaadda allaha wa rasuulah masalada saddexaad waxay tahay anna man ataaca alrasuula sala الله alayhi wasalam kii rasuulka ateeca wawaxad allaha allahna keliyeeya laa yajuusu lahu uma bannaana muwaalaatu man xaadda allaha wa rasuulah muwaalaatu man kii inuu ka weli jeclaadaa uma bannaana xaadda allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa yacni markaa khilaafay oo markaa waxa weeye markaa ka hor yimi oo waxa weeye yacni sida markaa allah iyo rasuulkiisu ay doonayaan sida kullidiga ah ka istaagay ee markaa waxa weeye markaa la colloobay allah iyo rasuulkiisii inuu ka weli yeesho jeclaado oo sokeeyo iyo qaar uu jecel yaho ateecaayo yacni markaa inuu ka yeeshaa uma bannaana walow kaana aqraba qariib walow kaana haba ahaado ka allah iyo rasuulkiisa khilaafee la colloobay ee ka hor yimay oo diiday awaamirta ilaahay iyo rasuulkiisa haba ahaado aqraba qariib mid u dhow ka ugu dhowaanshaha badan haba ahaadee inuu ka weli yeesho jeclaado sokeeye ka dhigtaa mid u bannaan ma aha waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah laa tajidu heli maysid qowman dad heli maysid dadkaasoo yu'minuuna rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamadana rumaynaya yuwaadduuna xaal ay yihiin qaar jeclaanaya ay yihiin heli maysid tajidu haddii loo fasiro tii markaa waxa weeye tusaadifu iyo talqaa ahayd hal mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkaasina waa qawman yu'minuuna waa laga sifaynaya jumladaas yuwaadduuna markaa waa la xaalayn haddaad tajidu u fasirto tii wujdaanka ahayd ee cilmiga ahaydna laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad waa qawman yu'minuuna mar walba waa sifo yuwaaduunana waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad bay noqonaysaa sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa laa tajidu ku ogaan maysid qawman dad dadkaasoo yu'minuuna rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamada ee aan maalini ka dambaynna rumaynaya yuwaaduuna inay yihiin qaar jeclaanaya inay yihiin kuma ogaanayside kuma aqoonsanayside inay necbaanayaan baad ku ogaanaysaa baa loo jeedaa yuwaaduuna inay yihiin qaar jeclaanaya ku ogaan maysid man xaadda allaha wa rasuulah cidda allah iyo rasuulkiisa khilaaftay oo diidday allah iyo rasuulkiisa oo la collowday inay jeclaanayaan ku ogaan maysid ee sifadaa lidkeeda oo inay necbaanayaan baad ku ogaanaysaa ku aqoonsanaysaa walow kaanuu haba ahaadaanba kuwa allah iyo rasuulkiisa khilaafay aabbaa'ahum aabbayaashood haba ahaadaanba aw abnaa'ahum ama inamadoodii haba ahaadaanba aw ikhwaanahum ama walaaladood haba ahaadaanba aw cashiiratahum ama qaraabadooda dhowaanshaha badan haba ahaadaanba cashiiradu waa inta qoyskiiyo raaska ah weeye ulaa'ika kuwaasi waa kuwa mu'miniintee aan jeclaanin kuwa allah iyo rasuulkiisa khilaafay ee necbaaday kuwaa necbaaday kuwaa sifada la soo sheegay dhihii kataba fii quluubihim aliimaan kataba ilaahay wuxuu ku sugo ku qoray bimacnaa ku sugay fii quluubihim qalbiyadooda gudahooda wuxuu ku sugay sidii wax lagu qoray aliimaana iimaanka wa ayadahum allah waa xoojiyey wuxuu ku xoojiyey biruuxin minhu ruux xaggiisa ka ahaatay ayuu ku xoojiyey yacni wuxuu ku xoojiyey nuur xagga allah ka ahaaday ama hanuun xagga allah ka ahaaday ama nasri xagga allah ka ahaaday ama nolol yacni markaa quluubtoodu iimaanka ku noolaanayso xagga allah ka ahaatay macnuu waa isla halkii tacaabiirtaa kala duwan wa yudkhiluhum wuxuu gelinayaa allaah jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso min taxtiha ay min taxti qusuuriha wa ashjaariha yacnii dhirteeda iyo guryaheeda hoostooda ay yaacayaan al anhaaru durduradu ay yaacayaan oo sabaynayaan wuxuu jannaadka allah gelinayaa khaalidiina fiiha xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda xaal loo qadaray inay ku waaraan buu jannaadka gelinaya waa xaala muqadara maxaa muqadara loo yidhi muqadarada waxaa la yidhaahdaa xaaladu markay mustaqbaliyo tahay oo wakhti soo socda wax dhacaya ay too muqaarin aynay ahayn ayaa xagga makhluuqa markay ka dhacaysana waxaa la yidhaahdaa waa manwiya xagga allah markay ka dhacaysana waxaa la yidhaahdaa waa muqadara waa muqadara la yidhahdaa marka waa xaalo mustaqbaliya waa xaalo mustaqbaliya wuxuu jannaadka allah gelinayaa khaalidiina fiiha marka sidaa loo geliyeyba khuluudkii miyuu dhacay may khuluudku wuxuu noqonayaa dee marka lagaba saari waayo ila alabad ya marka taxqiiqiisu dib buu marka waxaweye ka caddaanaya ka dhacaya maxaa markan xaasila markan taqdiirka xaasila in loo qadaray inay ku waaraan oo aan laga saaran ila alabad abadan weligood aan laga saaray wuxuu jannaadka allah gelinayaa khaalidiina fiiha ay muqadariina alkhuluuda fiiha xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda sidaa xaal loo qadaray ayaa markaa jannaadka la gelinayo bimacnaa allah baa u qadaray baa layidhi laakiin hadda waxaynu ka xaalaynay mafcuulkaynu ka xaalaynayoo kuwii la gelinayay ah laakiin cidda gelinaysay ayaa qadartaa laga tilmaamaya waa yahay faacilka kamaynaan xaalayne waxaynu ka xaalaynay yacni mafcuulka ayaynu ka xaalaynay wa yudkhiluhum yacni markaa taasaynu ka xaalaynay mafcuulka yudkhilu mafcuulkeeda marka waa loo qadaray inay ku waaraan radia allaahu canhum radia allaahu allah raalli buu noqday canhum yaga xaggooduu ka raalli noqday waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu ay can illaah xagga allah bay ka raalli noqdeen ulaa'ika kuwaasi xisbu xisbullah waa xisbigii ilaahay waa ciidankii ilaahay alaa ina xisba allaahi hum lmuflixuun hooyaay ama baraarugaay xisbiga ilaahay hum lmuflixuun iyagoo qudha ayaa liibaanaya iyaga oo qudha ayaa liibaanaya waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa masalada saddexaad inay tahay ciddii rasuulkana ateecda allahna keligii caabudaa oo tawxiidkii la timaadaa rasuulkana ateecdaa cid allah iyo rasuulkiisa diiday oo khilaaftay inuu jeclaadaa uma bannaana ee inuu necbaadaa waajib ku ah waa inuu necbaadaa ee inuu jeclaadaa mid u bannaan ma aha walow haba ahaado ciddaasi cidda u dhow cidda ugu dhowaanshaha badan haba ahaadaanbe inuu jeclaadaa uma bannaana wuxuuna u deliishaday aayaddan buu u deliishaday laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah ciddii ugu dhowaydna waa lagu sheegay aayaddo walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum marka aqraba qariibna halkaasuu ka qaata ya marka waalidadii iyo ubadkii iyo walaalihii iyo qaraabadii dhowaanshaha badnaa ciddii gaalowdee ka mida waa in la necbaadaa diiniyan loo necbaadaa diiniyan waa in loo necbaadaa waxaa u daliila markaa nacaybkana adillo kalea u daliila aayaddanna iyadoo laasim ahaan laga fahmayo laakiin adillo kaleoo sariix ku ah bukdigiiyo nacaybkaa jaba wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu biallaahi waxdah yacnii waxa daahiray oo muuqday dhexdeenna colaad iyo nacayb aynu isnecbaanayno weligeen ilaa allah oo keliya aad rumaynaysaan oo tawxiidka aad la imanaysaan xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa aa allah rumaynaysaan keligii aad rumaynaysaan xaaluu keligii yahay waxa isweydiin leh tu'minuu billaahi waxdah maxaa looga jeedaa sowka iimaanku lix rukni ka kooban an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih jawaabtu waxay tahay iimaankan waxaa looga jeedaa iimaan gaaro waa in tawxiidka loo rumaynayaa laga tilmaamayaa oo rubuubiyada rububiyada iyo uluuhiyada iyo asmaad iyo sifaadkaba inuu la gaar yahay in loo rumeeyo loo aqoonsado marka waxaa weeye yacni ashyaada kale la rumaynaayo inay ilaah yihiin iyo inay rabbi yihiin iyo in asmaadii ilaahay iyo sifaatkii ilaahay ay leeyihiin oo allah ay shabbahaan loo rumayn maayo ee waxaa loo rumaynayaa malaa'igtu inay khalqi makhluuqaadka ilaahay ka mida yihiin oo ilaahay nuur ka abuuray oo awaamirta ilaahay ateecaaya yacni si ay yihiin iyo sifaatka kale laynagu sheegay nebiyada waxaa loo rumaynayaa inay ambiye ilaahay yihiin oo allah soo dirtay oo rasuullo iyo nebiye ay yihiin qaarkoodna nebiye keliya yihiin qaarkoodna risaale iyo nubuwaba ay isu raacday oo allah soo diray oo waxyiga ilaahay ay khalqiga soo gaadhsiinayaan u soo gudbinayaan taacadooduna ay waajib tahay nebi maxamedna marka uu yahay rasuulkii rasuullada ugu dambeeyey yacnii markaa fariimihii ugu dambeeyey allah ka yimaadaa isaga loo soo dhiibay oo shariicadiisu ay nasakhayso sharaa'icdii horeo dhan dee markaa uluuhiye iyo rubuubiye loo rumayn maayo iyo asmaa iyo sifaad kuwa ilaahay shabbahaya looma rumaynaayo marka an tu'minuu billaahi waxdah waxaa looga jeedaa tawxiidkii baa laga tilmaamaya waxaana caddaynaya xadiiskii saxiixa ee wafdiga cabdulqays ku saabsanaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aamurukum biarbac an tu'minuu billaahi waxdah atadruuna ma aliimaanu billaahi waxdah yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afar baan idin farayaa afartaa waxaa ugu horeeya inaa allah keligii rumaysaan kadib baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaan ma iimaanu billaahi waxdah muxuu yahay iimaanka allah keligii la rumaynaya dabeedna shahaadada tawxiidkuu nebigu ku fasiray in marka aliimaanu billaahi waxda inuu yahay an tashhada an laa ilaaha ila allah yacni saas inuu yahay mawdicu shaahid aayadda aan u soo noqonno wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billahi waxdah waxaana layna amray innu kaga dayanno ibraahiim iyo mu'miniintii wehelisay sidaa markay yidhaahdeen innaguna inaynu kaga dayanno ayaa laynagu waajibiyo layna faray marka in saasoo kale inaguna caqiidaynoon nidhaahno ayaa waajib inagu aho ina saaran allah waxa uu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina buraa'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illahi kafarna bikum wbadaa baynana wbaynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxdah marka in laynaga rabo in idhaahno markaa gaalada ku nidhaahno colaad baa dhexdeenna ka daahirtay iyo nacay baynu isnecebnahay weligeen ilaa aa islaamaysaan oo mu'miniin noqonaysaan sunno maahay waa waajib faral baynuugu tahay sida salaaddu faral inoogu tahay ayaa nacaybkaynu gaalo necebnahay inaynu muujinnaa faral inoogu tahay hadda maaha in la necbaadoo la qariyo aayadda hadda eeg qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macahu id qaaluu liqawmihim maxay qowmkoodii ku yidhaahdeen nebi ibraahim iyo qowmkiisa oo laynagu yidhi ku dayda innaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah beri baanu idinka nahay shaqo idinkuma lihin waxaa caabudaysaan allah sokadiina beri baanu ka nahay beri ayaanu ka nahay idinkiiyo waxaa caabudaysaanba haddama aragta kafarnaa bikum waa idinka kufrinay wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan waxaa ku sugantihin waa inkirnay waa diidnay dhexdeennana waxaa ka daahiray hadda wuu jiraa keliya maaha wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaau abadan dhexdeenna waxaa ka daahiroo ka muuqday colaad iyo nacayb aynu isnecbaanayno abadan weligeen aynu isnecbaanayno weligeen maaha arrin mu'aqata waa weligeen aan isnecbaanayno dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen oo mashaayikh loo yaqaano oo kutuba allifay oo qoray ayaa waxay yidhaahdeen gaalada waxaynu u necebnahay iminka yuhuuddoo kale waxaynu u necebnahay ma aha yacni diinkooda daraaddii uma necbin diintooda daraaddeed laakiin waxaynu u necabnahay inay igu tacaddiyeen oo dhulkeennii inaga qaadeen oo marka waxa muslimiintii qaarkood xasuuqeen oo laayeen baynu u necabnahaye diintooda daraaddeed uma necbin inay gaalo yihiin yaa taa uma necbin gaalada marka waxaa musaalimkii heshiiska inala ana waxa weeye waaba jeclaanaynaa warka noocaas waa war baatila weeye war baatila weeyaan oo ma saxna oo in la yidhaahdo colaadda markaa muslimiin iyo yuhuud ka dhaxaysaa waa diiniya laa diiniya waa mid dhoobo iyo dhul ku saabsan ee mid diiniya ma aha waa mid markaa arrin khalada weeye waa arrin aan sax ahayn in marka waxaweye walaagii iyo baraagii baa meesha laga saaraya allah muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aladiina اtakhaduu diinakum huzwan walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum alkufaara wliyaa yacni ha ka yeelanina kuwa diinkoodii ka yeeshay yacni dheenleelkiiyo ciyaarta oo ahlu kitaab ahaaday yuhuud iyo nasaara iyo gaalada kaleba sokeeye iyo qaara isjeceshihiin ha ka dhiganina allah baa odhanaaya waataquu allaha in kuntum mu'miniin allah ka baqa haddaad mu'miniin tihiin allah ka baqa wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa yacni mu'miniinay yuhuud iyo kiristaan ha ka dhiganina awliye iyo sokeeye iyo qaara isjeceshiin ha ka dhiganina intay yuhuud iyo nasaare yihiin oo ay markaa nebi maxamed ka gaaloobeen oo kufriga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin waajib waxa in la necbaado bacduhum awliyaa'u bacd qaarkoodba qaarka kale ayay awliye u yihiin iyagaa sokeeye isu ah iyagaa isjecel waman yatawallahum minkum fa innahu minhum waciidka eeg ku kastoo ka weli yeesha oo sokeeyo ka dhigta gaalo oo jeclaada oo saaxiib hoosaad ka dhigta oo qaar ay isjecel yihiin ka dhigta oo adeeco marka waxaa maqla waxa weeye iyaga ayuu ka mid yahay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum iyaguu ka tirsan yahay marka waxa weeye waxa waajiba in la necbaado ayaa waajiba maxaa lagu xidhay marka waxa weeye nacaybkaasi intuu jirayo waxaa lagu xidhay ilaa ay soo islaamayaan wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billahi waxdah lama odhan xataa tusaalimuunana ilaa aad nabadgelinaysaan oo aad nala heshiinaysaan oo marka waxa weeye nafahayaga iyo ehelkayaga iyo dhulkayaga iyo xoolahayaga aad noo badbaadinaysaan lama odhan gaayada maxaa laga dhigay xataa tu'minuu billaahi waxda nacaybkaa iyo colaaddaasi waxay daahir ahaanaysaa oo ay jiraysaa weligeedba ilaa aa allah keligii rumaynaysaan waajibku waa sidaas weeye marka muujinta colaadda gaalada la muujinayo qof baa looga cudri karaa bay culammadu yidhaahdeen waa maxay waa qof gaaladii ku hoos nool xaalka noocaasoo kale ah colaaddii inuu ka tago iyo nacaybkii uma bannaana laakiin inuu qariyaa u bannaanaan karta haddii markaysa markaa waxabay dhibaato badani uga imanayso laakiin marka aanu gaalada markaa beledadoodii joogin ee uu ka madax bannaan yahay nacaybka iyo colaadda gaalada uu qabo in la muujiyaa waajiba waa faral waa mid waajiba weeye haddii nacaybkaa laga tagana dee iimaankii baan jirayn aayaddii maxaa laynagu sheegay laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allah marka waxa weeye haddii gaaladii la jeclaado oo nacaybkiiba laga tago oo la yidhaahdo waa walaalaheen waa saaxiibadeen waa kuwaynu isjeclayn cadowgoodu waa cadowgeenna dee waxa weeye diinta jiraysaa maxay noqonaysa ya gaale haddii la yidhaahdo cadowgooda ayaa cadowgeenna ah yacni innaga ayaa markaa iyaga ayaa markaa saaxiibadeen iyo kuwaynu jecel lahay ah yacni markaa ta noocaasi khatarteeday leedahay khatarteeda ayay markaa leedahay waxay deliishadeen dadka qaarkood aayaddan suuratlmumtaxina ku soo aroortay daliishadeen laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim markaasaa waxay yidhaahdeen kuwa aan markaa guryaheennana inaga saarin inana laynin inaynu jeclaanno laynoo diidi maayo laakiin aayaddu saa ma sheegin waa taxriif aayadda la beddelaayo aayadda miyaa lagu sheegay an tawadduuhum wa inaad jeclaataan dembi kuma qabtaan miyaa la yidhi maya laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim ilaahay idinka reebi maayo kuwaan idinla diririn ee gaalada ka mida walam yukhrijuukum min diyaarikum guryihiinnana aan idinka bixin oo idinka saarin an tabarruuhum inaa u samafashaan idiin diidi maayo wa tuqsituu ilayhim iyo inaa u cadaalad samaysaan idiin diidi maayo hunaaka farqi bayna alixsaan ya in loo samafalo iyo in la jeclaado farqaa u dhexeeya wakhtiyada qaarkood dad la necab yaha wax la siiyaa ma aha marka haddii ixsaan loo sameeyo loo samafalo in marka waxa weeye la jeclaanayo maaha in la jeclaanayo ma aha marka awsaqu cura aliimaani alxubu fi llahi waalbuqdu fi illah guntimaha iimaanka waxa ugu adag in allah dartii wax loo jeclaado allah dartiina wax loo necbaado xadiis yacni markaa saxiixa waxaa ku soo arooray asmaa hooyadeed oo mushrikada ah oo gaalada ah baa timi madiinay ugu timi may islaamine waxay doonaysay inay wax siiyaan bay doonaysay oo inanteedii asmaa iyo ubadkii kale ay walaalaha ahaayeen sida caaisho iyo inay wax siiyaan bay markaa u timi oo madiina ugu timi markaasaa caaishaa nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen caaisho iyo asmaa waxay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhaahdeen hooyada yaa timi iyadoo mushrikada oo gaalada abay ah timi inaannu xidhiidhinno wax siinana waa doonaysaa ka warrama markaa arrinka noocaas wax ma siin karaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa xidhiidhi buu ku yidhi sili ummak yacni hooyadaa xidhiidhi buu waayo musaaxabadii adduunyadae wanaagsanayd bay ka mid tahay wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufa adduunyada macruuf kula dhaqan waalidku hadduu gaaloobo oo gaalnimo ku adkaysto ilmihiisii oo markaa muslim ahi yacni musaaxabo wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan oo adduunyo ayuu markaa u samaynaya iyo xidhiidh wanaagsan ayuu u samaynaya laakiin maaha diinkii inuuga tanaasulaya ma aha taas yadaa inuu tanaasul samaynayo yacni waxaweye ma aha jacaylka ma dhici kartaa gaalada wax ka mida markaysaga markaa jacayl inay markaa helaan waxaa la odhanayaa xubbigaa kala duwan xubbi abiici baa jira xubbiga abiicigaa ah qofku waalidadiisoo kale iyo qaraabadiisa waa iska jecel yahay laakiin xubbigan diiniga ee diin ahaan qofkii loo jeclaanayo kala diidaya kaa weeyi amaa xubbiga abiiciga ah ka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen ma soo gelaayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku fasireen aayaddan lafteeda oo laba tafsiir ku jiro innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa innaka laa tahdii man axbabta laba tafsiir baa ku jira man axbabta hidaayatahu yacni marka ilaahay ma hanuuninaayo kaad adigu jeclaysato hanuunkiisa walaakina allaha yahdii man yashaa tafsiirka kalena waxa weeye ina allaha laa yahdii man axbabta ilaahay ma hanuuninaayo kaad jeclaato xubbi tabiiciya aad jeclaato yacni ilaaba ilaa inuu iska hanuuninayo ma aha ee ku doonuu hanuuninaya ilaahay marka hidaayada markaa uu ilaahay waafajinayo cid hanuunka oo qalbigiisa hidaayo gelinayo waxay markaa ku xidhan tahay mashii'adiisee jacaylkaaga kuma xidhna jacaylkaaga kuma xidhna marka xubbiga tabiiciga ah aayadda lafteeda calaa axadi tafsiirayn waa loo deliishaday waxaa kaloo loo deliishaday masalan qofkii dumar ee kitaabiyadda ahayd ama yahuudiyadda ahayd ama nasraaniyadda ahayd ee zinana ka dhowrsoonayd ninka muslimkii waa guursan karaa bisharti inay markaa tahay mid zina ka dhowrsoon aayaddii suuratulmaa'idana tilmaamaysa wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum watacaamukum xilun lahum walmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhunna ujuurahunna muxsiniina hayra musaafixiina walaa muttakhidii akhdaan marka waxa dee waxaana la ogsoon yahay guurku inuu keensanaayo nooc jacayla inuu keensanayo wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma laakiin xubbigaasi waa xubu shahwa noocii tabiicigoo kaleu iska raacaya xubbigii tabiicigoo kale ayuu markaa la mid yahay marka calaa kulli xaal gaalada in laaga weli yeesho oo markaa laga dhigto qaar markaa la jecel yahay oo la ateecayo oo loo gargaarayo oo yacni markaa sokeeyo laga dhiganaayo ee anwaacda kale muwaalaadka waa shay markaa sharcan la diiday waxaanay ka farac tahay jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo in gaalo la necbaadaa waxay ka farac tahay jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo oo cidda allah iyo rasuulkiisu jecel yihiinna waa in la jeclaadaa cidda allah iyo rasuulkiisu necab yihiinna waa in la necbaadaa awhaqu cura aliimaani alxubbu fi llahi waalbugdu fi illaah guntimaha iimaanka waxaa ugu adag in allah dartii wax lagu jeclaado allah dartiina wax lagu naco oo cidda markaa iimaanka iyo daacada ku fiican ee ku wanaagsan waa in la jeclaadaa cidda markaa waxa weeye gaalowdayna waa in la necbaadaa waxaa loo necbaanayaa kufrigii la necbaabaa ku sugan oo gaalnimo markii la nacay waa in gaalnimo waxay ku sugan tahayna la nacaa gaalnimo waxay ku sugan tahayna waa in la nacaa gaaladina waa cadowyo ilaahay maadaamay cadowyo ilaahay yihiin saaxiibba in laga dhigtaa dee markaa munaasib ma aha atuxibu acdaa'a alxabiibi wa xuban lahu maa daaka fii imkaani shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu cala maxabbatihi bilaa nukraani alcallaamatu ibnuulqayim waa ka yidhaahdaa atuxibu acdaa alxabiibi wa taddaci ma waxaad jeclaanaysaa cadowyadii ilaaha xabiibka ah ee mu'miniintu jecel yihiin cadowyadiisa miyaad jeclaanaysaa misena waxaad sheeganaysaa inaad allaha jeceshahay taasi ma suuragal aha allah baan jeclahay haddana cadowyadiisa aan jeclahay isma qabato shardu lmaxabati an tuwaafiqa man tuxibu calaa maxabatii bilaa nukraani shardiga jacaylku wuxuu yahay ciddaad jeceshahay inaad markaa jacaylka ku waafaqdo oo cidduu jecel yahay jeclaato cidduu necab yahayna aada necbaato anwaacda muwaalaadka kale waa badan yihiin wax ka mid a haddaynu yaro tilmaanno dib baynu kollay ka hadli doonnaayoo nawaaqidkaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonnaa waxaa ka mid a taacada la ateecayo gaalada waxay ka mid tahay muwaalaadka gaalada laga weli yeelanayo ayay ka mid tahay ee laynoo diiday waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kastoo gaalada ka weli yeeshaa yaga ayuu markaa ka mid yahay marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen mar wuxuu uga mid yahay yacnii xagga diinka ayuu uga mid yahoo waa gaaloobayaayo waa ku gaaloobayaa muwaalaadkii marna wuxuu uga mid yahay xagga madamada iyo cuquubadu uga mid yahay oo ciqaab buu mutaysanayaa sida loo dhaleecayeyna waa loo dhaleecaynayaa marka shabah buu geeska la leeyahay waxbuu ka waafaqayaa laakiin xukunkooda dhammaystiran markaana ma qaadanayo marna xukunkooda dhammaystiran buu qaadanaya oo haddii gaalada marka waxa weeye diinkooda lagu waafaqo ama shay marka kufriya lagu adeeco ama marka waxa weeye diinkooda la jeclaado ama marka waxa weeye looga weli yeesho jacayl diinkooda la jecel yahay daraaddeed ama muwaalaadka gaaladaba la bannaysanaayo waxay noqonaysaa markaa gaalnimadii weyneyd bay noqonaysaa kufri akbar bay noqonaysaa muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaa noocaan gaalnimadii weyneyd ahaynna waa leeyahay oo noqonaaya yacni markaa yacni fisqi iyo macaasi noqonaya anwaacda muwaalaadku waa badan tahay saaxiib hoosaad in laga dhigtaa ka mid a siraha muslimiinta in loo gudbiyaa ka mid a in wax diinka ka mida looga tago iyaga aawadood baa ka a oo camal ahaan markaa loo samayn waayo yacni muwaafaqo iyaga lagu waafaqayo daraaddeed in iyaga loo iishaa ka mid a in la shabaho waxay la gaar yihiin markaa waxbay laga shabbaho ayaa ka mid a waxaa ka mid a in waxa weeye iyaga markaa la ixtiraamo oo la qadariyo oo saade inay yihiin lagu sheego waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqulu lilmunaafiqi sayidana yacni munaafiqa ha ku odhane sayidkayagiyow ama sayiduna fainnahu in yaku sayidakum faqad askadtum rabbakum caza wajal nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud soo wariyey culamada qaarkoodna ay quweeyeen sheekh albaanina ka mid yahay culammada quwaysay munaafiqu hadduu sayidkiinna yahay oo bimacnaa sayid inuu idiin yahay aa ku sheegtaan rabbigiin baa ka cadhaysiiseen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rukuunka loo iisho ayaa laynoo diidey walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar ha u ilanina kuwii markaa xadgudbay oo deedna naari aydin taabato haddaa u iilataan markaa rukuunka loo iilanaayo iyagii oo xaggoodii loo xaglinaayo ayaa laynoo diiday mudaahano in la sameeyo oo shay diinka ka mida looga tanaasulo oo looga tago waa laynoo diiday wadduu low tudhinu fayudhinuun siraha muslimiinta in eh, loo gudbiyo oo saaxiib hoosaad laga dhigto oo siraha muslimiinta loo gudbiyana waa laynoo diiday laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum yacni marka bitaanaha ka yeelinaya saaxiib hoosaad buu allah yidhi waa laynaga reebay daacadoodaa laynoo diiday walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiin gaalo iyo munaafiqiin ha ateecin marka daacadoodii waa laynoo diiday xataa marka ixtiraamka marka la ixtiraamayo oo la qadarinayo oo yacni markaa la waaweynaynayo waa laynoo diiday laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam yacni yuhuud iyo nasaara salaamtaa ku bilaabinaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye ariiqa in loo waasiciyo yacni in waxa weeye markaa la weyneeyo oo salaamta lagu bilaabo kullu daalika waa laynoo diiday marka muwaalaadku anwaac badan ayaa markaa soo hoosgelaya waa baab markaysaa markaa ballaaran weeye marka wax badan baa hoos imanaya tashabbuha laysu ekaysiinayo waxay la gaar yihiin waa laynoo diiday man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum ka qolo isu ekaysiya ayaguu ka mid yahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaga ayuu ka mid yahay tashabbuhna wuxuu ka imanayaa waxyaalaha khasaa'ista ay la gaarka yihiin ama cibaadaadkooda ha noqoto ama caqaa'iddooda ay la gaarka yihiin ha noqoto ama caadaadkoodaba ha noqoto ay la khaaska yihiin kullu daalika waa laynoo diidayaa waa laynaga reebaya waayahay kolay baabkaa dib baynu markaa insha allahu tacaala aynu ka hadli doonnaa laakiin hadda intaa ijmaalan ayaynu markaa ku dhaafaynaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk